بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى baabu qasmi الزakaat zakadii qaybinteedii buu ku saabsan yihi markii laga soo hadlay wixii zakada laga qaadayay iyo shuruudeedii iyo anwaacdeedii tafaasiil dheer uu ka soo bixiyey musanifka raximahullah hadda wuxuu noo galay xoolihii waa la helay gacanta ay kusoo kusoo galeene see loo qaybinayaa xoolihii la hel ari hadduu noqdo lo hadday noqoto geel hadduu noqdo nuquudii dahab iyo fida hadday noqoto nabaadkii iyo wixii ka soo baxaya dhul hadduu noqdo curuudu tijaara iyo beecsharo hadday noqoto waxaasoo idil yaa la siin seesa loo siini mataa xaala alxawlu mataa xaala mar allaala markuu soo wareego alxawlu sanadka walxaal qadara uu karaayo cala alikraaji bixinta xoolaha inuu bixiyana uu awood u leeyahay bian wajada inuu helaaba kamida qudrada alasnaaf athamaaniya alasnaafa asnaaftii inuu helaba athamaaniya iyo sideedeed oo amase bacduhum barhkood buu helay wajada bacdahum barhkood buu helay wa maaluhu xoolihiisuna xaadirun gacanta lagu hayaa goobjoog wey meel lama jiraan xaruma calayhi waxaa ka xaaraana qofkaas saas ah ataakhiiru inuu daahiyo dib u dhigo oo saka bixintii uu sii dadaahiyo xaaraan bay ka tahy kol hadduu sanadkii kuu soo wareegay dadkii lahaa ee mudnaana la helay oo joogaan xoolihiina meel buu iga maqan yahay iyo wuu iga dheer yahay iyo masaafadaasi hawl bay u baahan tahayna ayna meesha taalin meesha oolin oo xoolihii xerada ay ku jiraan gacanta ay ku jiraan inaad sii dadaahiso arrintaa xaaraam wey dadkii mudnaa ee u baahnaa ee sugaayey kabil kabil sugaayey inaad ka sii daahaysa maaha waa inaad farta ka gelisoo siisaa qof baahan iyo qof dheragsan waa isku dhib qabaan qof baahan iyo qof aan baahnayn waa isku dhib qabaan qofka baahan wuxuu rabaa markaaba hoo in la dhoo gacanta loo saaro marka inaad markaaba wixiisi aad qalbiga ku hayso ood gacanta u gelisaa la rabaa mataa xaala alxawlu waqadara uu karo cala alikraaji soo bixitaan xoolihii uu bixiyo bian wajada inuu helay alasnaaf athamaaniya sideedii sinfihi qur-aanka ilaahay ku sheegay inama asadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin walcaamiliina calayha walmualafati quluubuhum wafi riqaab walghaarimiin wa fii sabiili illahi wabni sabiil sideedaas sinfi ama ay wada joogaan ama qaar kamida uu joogo aw bacduhum qaarkood baa jooga wamaaluu xoolihiisuna xaadin wey waxaasoo dhan ixtiraas baa ka baxaya xoolihii waa la haya haddaan lahaynin kuma jirto meel bay ku maqan yihiin intaad doonayso usii maqan tahay raadinayso waa lagu cudurdaari laakiin xoolihii waa xaadir xaruma calayhi taakhiiru inuu daahiya xaaraamka ah ilaa an yantadira inuuba sugaaya mooyeene faqiiran faqiir axaqo ka mudan min almawjuudiina kuwa hadda jooga faqoro way joogaan iyo dadkii mudnaa laakiin kuwa kasii mudan ayaa jira ood la sugaysaa xoolahan ka qariibin oo kale weeyaan kuwa axaqa ah kuwa mudan ee sii mudan waa kuwe qaraabo qaraabadaadii oo haddana fuqaro sii ah oo markaan aan kula joogin baad la sugaysaa asadaqatu cala almiskiini sadaqa wa calaa diraximi sadaqatun wasila thintaan buu nabiga alayh salaam sadaqatun wasila marka inaad ogo laba ajir heli karo dee hal ajir laba ajir baa ka badan ka qariibin oo kale weeyaan qofkaas axaqaa wajaarin iyo deris jiiraanku asaguna xaq gaaru leh oo ka kaafog waa ka sii dhow yahay wal aslaxa iyo mid ka mudan midkan asaga ah si un oga mudan baahi kale oo gaara ah haysata oo midkan aan haynin hadda kula jooga wa axwaja waa uu sii adkeynaya mid oga baahi badan nin oga baahi badan oo axwaja oo kasii baahi badan intuu faqiir yahay buu haddana daalibulcilmi yahay oo faqrigiisii inuu ka dagaalamo oo uu kabaraweysto waxaa u diideysa dalabahu lilcilmi sharci cilmigii sharci buu baranayaa baynamaa midkan kale ee faqiirka laakiin aan daalibka ahayn meelihiisaasuu orordi oo suuqiisuu ordi waxbuu shashaxadi karaa marka waxaa weeye waa xawajadi wey wa kulu maalin xoola kulligiis wajabad ay waajibtay zakaatuhu zakadiisii bixawlin bisababi xawlin sanad soo wareegay iyo wa nisaabin bisababi wujuudi nisaabin nisaab la helay dartii xoolaha u waajibay labadaas shardi baa ugu xoog badan in sanadna kuu soo wareego xooluhuna ay gaaraan qadarkii zakada laga bixin jiray jaa-aza xoolaha noocaasa waxaa bannaan taqdiimu zakaati zakadiisii in la hormariyo cala alxawl laga hormariyo kulu maa wajabat zakaatuhu xoolihii ay zakadiisa waajibi jirtay bixawlin hadduu sanad usoo wareego wa nisaabun nisaabna gaaray jaaza maanta waxaa bannaan taqdiimu zakaati zakadii ayadeed in la hormariyo cala alxawli sanadka laga hormariyo bacda mulki nisaabisa shardi wey nisaabba haddaad hayso sanadkan soo wareegin waad bixin kartaa xoolahan soo xoolo sanad marka usoo wareegaan aad zaka ka bixin jirta maaha oo nisaab gaaray soo sooma ahaa maanta haddiiba nisaab gaareen xawlkii inuu dhammaado shardi maehe waa sii bixin kartaa buu kuleyahy wajaba waxaa waajibaya jaaza waxaa banaan taqdiimu الzakaati calى alxawli in sanadka laga hormariyo goormo bacda milki nisaabi shardi wey bacda milki nisaab adoon xoolahadaba nisaabba gaarin waxbaan hormarin ma dhihisid laakiin haddii nisaabkii gaareen oo waxaad sugaysa un ay tahay un sanadkaa kuu dhammaado dad baahan baa imaaday dad abaaro ay ku habsadeen dad munaasixiina kaariya musiibada ku dhacdo la baabi'iyey dadka noocaasoo kalaa iyo fuqarada ku kor taagana meel fog ka imaaday sanadka markuu dhimaado lix bilood baa ka hadhaye igu soo noqo way ku culusta iska siisa dhib male waa fiicanta cabaas radia allahu canhu camu rasuulillaah sadaqatu sanatayn buu sii bixiyey bacd riwaayaadna sadaqatu sana inay sanad aheyd waa lasu waafaqsan yihin lakin bacd riwaayat sanatayn saas darteed buu ku socdaa musanifka hal sano lixawlin waaxidin hal sanada a taqdiimu zakaat baa banaan lixawlin waaxidin sanad hal sanada inuu sii hormariyo wa idaa xaala alxawlu hadduu sanadkii soo wareego markii lacagtii xoolihii waa sii bixisay zakadii waa sii bixisay sanadkii lix bilood baa kaga hadhay waa kuu dhamaatay lixdii balood sanadkii waa kuu soo wareegay isbeddel maa dhacay mise isbedel ma dhicin xoolihii nisaabkoodi ma ku jiraan kii aad siisay faqiirnimadiisi ma ku jiraa kii bixiyey sidiisii ma yahay shuruuddii laga rabay ee muslim xor ah shardiga labada shardi ma laga hayaa isbedel hadduuna dhicin zakadii waa kaa baxday zakadii waa kaa baxday laakiin isbedel hadduu dhaco kii asagaa waxsiisay maanta saaba kaa xoola badanba lixdii bilood buba meel ku dhuftay contractiya waxbuu helay isagaaba taajir noqdayba xoolihii laftirkiisa aad ka bixisay baaba nisaabka hoos ooga dhacayba waa la iska daba tegayaa markaas hadday noqoto waa la iska dabategi ka noqon wey wuxuu le waidaa xaala alxawlu sanadkii hadduu soo wareego walqaabidu ninkii qaatay zakada la siiyeyna bisifati alistixqaaqi mudasho sifadeed uu weli ku sugan yahay weli faqiir weeyaan waa sideedii sifa buu kamid yahy wadaaficu midka bixiyeyna bisifati alwujuubi waajibnimo sifadeed buu ku sugan yahay oo waa muslim xor ahoo nisaabkii haysta walmaalu xoolihiina bixaali sidoodii weeyaanoo nisaabkii kama hoos dhicin waqaca wuu dhacayaa almucajalu xoolihii la dedejiyey can izakaati bay ka dhacayaan marka xoolihii la dadejiyey la bixiyey zakadha waa kaa dhaceen waxba laguguma lahaa kor haddii wax isbedela una dhicinba wa in maata alfaqiiru se faqiirkii hadduuba dhinto ow istagnaa uuba deeqtooman bikayrihi zakaat waxaan zakadii dadka ay siinayeen ahayn buu ku deeqtoomay xoolo u helay aw maata waxaaba dhintay addaaficu kii wax bixiyey xoolihiisi dib xisaab baa loogu noqda waratha soo istaagtay oo soo fadhiisatay xoolihii aabbahana uu bixiyey wixii on waajibba unan ahayn buu bixiyey ee soo celiya bay la soo istaageen ow maata daaficu kii bixiyey baa dhintay aw mase naqasa maaluhu xoolihiisii ka wax bixiyey baa nusqaamay cani nisaabi bay hoos oga dhaceen biakthara wax ka badan min almucajali wixii la hormariyey xooluhu nisaab bay hoos ka mareen intii la bixiyey zakada laga bixiyey ka badan bay hoos oga dhaceen haddaad boqol haddaad afartan neef oo hadhaa laheyd ood neef sii hormarisay oo markuu sanad soo wareega ay halkii neef mooyaane wax xoolihii ka nusqaaba usan jirin soddon iyo sagaal kilo ay taagan yihin dhib ma laha ee waxaa weeyaan xoolihii hoos waxooga sii dhaceen leanna neefka maqan baa ya nisaabka buuxinay laakin xoolihii hoos bay ga dhaceen waxay marayaan soddon iyo shan bay marayaan shan baa ka maqan afar baa ka maqan iyo neefkii maqnaa marka xoolihii nisaab maaha lakin neefkii maqnaa haduuya weli nisaab taagan yihin leanna neefkii maqnaa ayaa nisaabka buuxiyey taasuu ka wadaa naqasa maaluhu baa nusqaamay cali nisaab bay ka nusqaameen nisaabka sidaa ku nusqaamay biakthara wax ka badan baa sii go-an min almucajali wixii la bixiye la dedejiye walow bibeycin ba ha ku nusqaamee xoolihii buu gaday markaasi nusaamkaas oga dhaceen sanadkii o dhammaanin lam yaqac ilmucajalu xoolaha la dedejiye ma dhacaayo cani zakaati kama dhacayo kan noqo wey ah, zaka markaa ma dhacayso umuurti baa isbedeshay see la yeelade zaka dhicin xoolihii ma laga daba tega haa wuxuu le wayastariduhu waa soo ceshanaya xoolihii in bayana hadduu u caddeeyey wey ninkan wax bixinayo ninkii uu siinayo hadduu u caddeeyey annahu xoolahan uu siinaayo mucajalun inay yihiin iska tabarucaad un hadduu iskaga fahmay u qaata isagana un usheegin kama dambitai karo lakin hadduu niy waxaan kusiinaya zakadayda oo mucajal ah haddii ad wax isbedelaan abaaraha la isku saliday oo dhibaata akhiru zamaan baa la joogaaye xoolihii ay hoos u dhacaan wixii waan kaso ceshin ogaanteeda lahow a ah, hadduu saa ugu cadday u kaso ceshin karaa lakin haddun u cadaynin oo yira war xoolihi waan ku tasarufay adna imaada sheegin xagee ka keeni aminkan wayastariduhu waa soo ceshanaya in bayana anahu mucajal inuu yahay inuu hadduu u caddeeyo inu xoolaha mucajal u yihiin kuwa la dedeji fa in kaana baaqiyan hadduu yahay mid baaqi ah oo ninkii diy xoolihiisi dib logu noqday miskiinkaa la siiyey neefkii waa weli sii xidhan buu arkay oo meesha u xidhan xabiir iyo intuu la tegay webiga jiinkiisa usii xidhan fa in kaana baaqiyan hadduu baaqi yahay radda waa soo celinaya biziyaadati maca ziyaadatii buu soo ceshan ziyaadadii almutasilati la xidhiidhay bihi neefka asaga la xidhiidhay ziyaada almutasila kasimani cayilood cayilkii oo kale a ayuloshadii oo kale oo cayilay macnaha ziyaada mutasila wey naafiska reer baadiye oo baadiyaha joogu ahaa oo iska eh, rafaadsan miskiinka halkii neef markii la siiyey neefka ku mintiday beer buu gashaday halkaasuu la fadhiistay alaabeyn buu galay neefkii waa cayilay marka hadda cayilkii waa ziyaado mutasilo oo neefkii lagama goon karo lagama goon karo neefkii may raaci marka lalmunfasilati la ziyaadati lmunfasilase maya ziyaadada munfasila ah oo neefkii la bixiyey ka soocan hadday tahay wax kordhay la celin mahayo ziyaadadaas kal kalwaladi oo kale sici baa dhalay sici waa xoolihii baa isbedelay shuruudii baa isbedeshay wax baa isbedelay oo safki soo celi waayo sacaana kaxaysuu dhihi nesh weyshu ka reebanaya weyshi buu ka reeban kalwaladi oo kale taa la siin maayo wain talifaha hadduu dhinto akhada maa badalah neefkii oo dhintay buu arkay see la yeeli wuxuu leeyahy akhada badalo bedelkiisa u qaadan neefka iska soo magdhow buu leeyahy aya culusta uma yukhriju thaniyan mar labaadeena marka markuu soo ceshado haddii xoolihiisi ay markaa nisaab noqdaan ama ay shuruuddii ay markaa kamilaan yukhriju thaniyan mar labaad buu bixinaya zakadii in kaana bisifati lwujuubi wey shardi sifat lwujuubkii haddii laga helo zakadii middaa hore waxbaa ku dhacay oo isbedel baa dhacaye marka horena isagoo laguba lahayn oo sanadka dhammaanin buu bixiye sanadki markuu dhammaaday haddii sifat lwujuub laga helo xor muslim aho nisaab laho xawlka usoo wareegay hadii laga helo markaa waa bixinaya uma yukhriju thaniya mubixin in kaana bisifati lwujub haduuya waajib tilmaanteed sifat lwujub waxaa la dhahaa alxoru bian yakuna xoran muslima balaqa maaluhu nisaab waxaala caleyh alxawl uma almukraj waxaa la bixiyey kalbaaqi buu lamid yahay intii hadhay calaa milki milkiisa ku hadhay neefkaa marka mucajalkee la dedejiye lasii bixiyey xoolahan baaqiga ah ayuu lamid yahay xoolahan baaqigu la mid yahay oo uu zakadiisa uu saameyn ku yeelan ila waktigiisa sanadka oo dhammaanin buu bixiyey ma maogtahay neef uu bixiyey neefkaa bixiyey weli far baa utaa xoolahan ayada ah, kama wada infisaalen kama calaaqu laleeyahy xidhiir buu laleeyahy isaga kuu mithaalina wuxuu kuleeyahay xataa low cajala hadduu dadejiyo shaata neef adhe oo sanadkii o dhammaanin buu neef adhe iska sii bixiyey can miatin wa cishriina boqol iyo labaatan neef oo ari oo u haystay yuu neef neefka ku waajibi laha maogtahay neefka kuwaajibi lahaa buu sii bixiyey sanadkao dhamaanin uma wulida lahu waxaa loo dhalay sakratun ceesaan ama waxar baa u dhalatay lazimahu waxaa ku waajibaya shaatun ukhraa neef kalaa kuwaajibaya ah, soo maarit lix bilood wuxuu sanad ka haray buu neef sii bixiyey boqol iyo labaatan wey ariga hal neef uma ugu waajibayu yiri lixdii bilood ayuu neef kale yaa kusoo kordhay ariga marka hadda muxuu taagan yahay neefkaa maq marki laga tiri laga reebay meequu taagan yahay boqol iyo boqol iyo labaatan buu noqon kaa hore ku dar ee uu bixiyey kana ku dar labay noqonaya marka laba neef o ari noqonaya laba neef oo ayay noqon hadduu soo ceeshadana laba neef o bixin a ah. marka arigan laba boqol iyo labaatanka zakadiisi waan bixiyey oo lix bilood oo ka hadhay baan sii bixiyey ma dhahayo oo dhabarka dugi maayo arigi waa lagu soo noqon xisaabtii maxaa ku kordhay hadduu wax ku kordhay neefkaa maqan waa lagu xisaabi marka neefkii boqol iyo labaatan iyo koobaad ee labada ka dhigi jiray ariga ayuuma noqon neefkaa maqanba ma fahamte marka xisaabtii waaba dib bay kugu soo noqonaysaa leanna wati wujub waqtiwujuub baa hadda la taagan yahi hadda xisaabtii dib laiskugu shaandheen uma almukraju neefka la bixiyey kalbaaqi xoolaha haray buu la xugun yahay calaa milkihi milkiisa ku haray xataa low cajala shaatan hadduu dedejiyo can miatin wa cishriina boqol iyo labaatan uma warida lahu loo dhala saklatun hadda la dhihi maayo hal neef dhihi maahaye neefkay waan bixiye waan sii hormariyey ma dhahaye lazimahu shaatun ukra waa ku waajibaysa maxaa yeele boqol iyo labaatan iyo ko asagoo haystay ay ka dhigan tahay laba neef marka neef kale waa inu bixiy kii hore uu hormariyay mooyeene wayajuusu waxaa banaan an yufariqa inuu qaybiyo oo u faraqo oo u qaybiyo zakaatahu zakadiisa binafsihi isaga naftiisa inuu uqumo intuu xooli dhex istaago uu zakadii masaakiinta uqaybiyo ow mase biwakiilihi wakiilkiisi uu uwakaasho oo yirahdo oradoo dukaankii taa xisaabto wixii zakada ugu waajiba iga bixi geeli ama loodi waa fog yihiin anima gaari kara oradoo adaa wakiilaygaha zakada bixi waa banaanta wayajuuzu waxaa banaan an yadfacahaa inuu siiyo zakadii masaakiin buuna u dhiibine ila alimaami imaamka muslimiinta madaxweynahooda iyo xukunkooda inanka haya ee mas-uulka u ah inuu ku wareejiyo oo asaga lagu soo aruuriyo siduu nabiga samayn jiray alayh salaatu wasalaam <coughs> dad sucaada soo yaa u tegi jiray xoolaha ninka iskale asaga ma bixin jir xeradiisa la istaagi keen neefki war anaa baxsanoo masaakiinta siisan lagama yeelayo naadaam cusub jira wax ogeyn baa jira wax adi aadan ogeyn iyo baahi adi aadan qadarin karin ayaa jira hal nin baa laga yaabaa oo xogow ziyaaradun aad siisa sanad walba inaad ku daldalayso oo sanad walba qaalin siinaysa sanad kale qaalin siinaysa kaaga geel badan madi marka waxaa la rabaa danta caamkaa la fiirin ninka imaamka muslimiinta sidiisa wuxuu u taagan yahay annadaru bimasaalix araciya ah oo ninkan maslaxatu araaci nacam tasarufu araaci qaacidada waxay tahay tasarufu araaci manuutun bimaslaxati araciya tasaruf raaci cala araciyati manuuطun bimaslaxati manuuطun bilmaslaxa qaacida wey waa qaacida qawaacid اlfiqhi muhima ninkan madaxda marka uu dadka dhex geli kara ee uu shacabka ka hadlaayo dantooda ma inuu ka hadlaayo oo dantooda ku saabsanta lakin wax danta ka baxsan hadduu ku sameeyo de waxa weeyaan waxba lagama aqbalayo tasaruf الraaci calى الraciya manuuطun bilmaslaxa manuud macnaahu naada yaniitu manaa mucalaq waxay ku xiran tahay oo ku tacaluqdaa ijcal lanaa data anwaat geedkii ay suran jireen ayb marka waxaa banaan an yadfacaha inuu udhibo ila imaami o dho imaama waa ka xoolihii meesha adiga aad u aragto haddii imaam la waayo qaadiga haddii la waayo nin culumo ah oo lagu kalsoon yahay oo dadka masaalixdooda iyo umuurahoodaas ku qaybin kara u qaybin kara lagu kalsoon arrimahaas waa la samayn karaa an yadfacaha ila imaam wahuwa sidaasaa afdalu fadli badan inuu asaga iska tasarufo oo waxba bixiyo inuu imaamka udhiibaa fiican oo uu dhaho adiga qaybi ilaa an yakuuna alimaamu jaaira imaamku inuu yahay mid jaaira dhaalima inuu yahay mooyane jaaira oo xoolahaasi loo dhiibaayo aan si xaqa marinaynin oo dadka aan cadaalad ku maamulin inuu yahay mooyaane marka fatafriquhu inuu asagu qaybiyo maaliga binafsihi naftiisa inuu qaybiyo afdalu fadli badan oo xoolihiisa gacantiisa uu ku hayo asaga uu bixiyo asaga ajir ku raasanaya asagaa dimadiisa beri ku noqonaysa asagaa aakhare ku badbaadi raba marka xoolahaada marka ku falaad ko wey wayundabu waxaa loo suneeyaa lilfaqiiri qofkii faqiirka faqiirkahay wax la siinay aw isaaci kii u sacyinaya u ordaya zakada aruurinayay loo soo diray an yadcuwaa inay duceeyaan ama an yadcuwa ku walba inuu duceeyo lilmucdii qofka wax bixinaya qofka wax bixinaayo inay u duceeyaan miskiinka waxbaa la siiyey shib inuu iska iska dhaqaaqa maaha ducee a man sanaca ilaykum macruufan fakaafi u wey dadka qaar haddii wax walba loo sameeyo axsanta ka maqli maysid wax walba haddaad ku samayso axsanta kama maqlaysidba iyo jazaka allahu khayran iyo baarak allahu fiikum midna ka maqli maysid nin baa wuxuu yiri hebel adigo axsanta maxaana dhex maray she wax walba intuu ku dayay buu arkay asagooba aada moodaba si asaga xoola uu kuga xoog kaaga qaadanayo o kale ahaan war axsantii adi maxaana dhex maray buu yiri a dad noocaasa iska jira mogta qaarna waxaa loo jirta wax u tarta wax u tartay kibir kasii qaadi iyo madaxtaag inaad ka cabsanaysa umaleynba walidaalika qaarkood waa kay dhaheen idaa axsanta ila alkariimi malagtahu waidaa axsanta ila laiimi tajabara qofka kariimka haddaa ixsaan u samayso waa mulkinba gacanta kudhigaysaa maxaa yeele ixsaanka adigu mar wuu bahaynaya abaalkaadi war bahayn a laakiin midka la-iimka haddaad ixsaan u madaxtaag iyo kibir iyo qooq buu kasii qaadi a bani adamka hadda saa ilahay u see la yeeli bani adamkaa sidaa rabbiga abuurtay baana iskale ay ku noqon doonaan a ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun a isagan baan ku noqon doonaa marka horna isagan baana abuurtay ayib marka waxaa la rabaa in la duceeyo ah, haddaadan wax kale uheynin qofka ixsaan kusami fadcuu lahu buu nabig yiri alay salaam u duceeya jazaka allahu khayran wax lamidana ma jirto ah, ducadaasa ugu fiican allah khayr kugu abaalmariyo inaad tirahdo walidalika ilahi subxaana wa tacala wuxuu yihi wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum salli bmacnaa udcu lahum u ducee cabdullahi bin abi awfa wuxuu leeyahay zakadaanadii baa la keenay aabahay baa keenay markaasuu nabigu wuxuu yihi allahuma salli calaa aali abi awfa aayaddi bu ku canfalay rasulka so arte lafdigii bu isticmaalay allahuma salli calaa aali abi ofa wahunaa yajuuzu salaatu ligayri اlambiya ambiyada qof aan ahayn inaad tirado allahuma salli way banaan tahay khaasatan fi baabi zakaat ah, nabi qof aan ahayn allahuma salli waad dhihi kartaa ah, maalmahan maqlaysa nin masaajidda ka istaagayo oo leh maxaa nabigana allahuma salli wasalim loo leeyahay ciisena calayhi eh, salaam loo dhahay keligiis ma maqasheen soon ka istaagay shalayna wuxuu ka istaagay jaamic mise jaamic lababa way soo gaareen ya waxaan waxaa laga yaabaa inu wax jiraan ninkaas allahu aclam ah, meesha hadda uu ka hadlaayo ma ogi kaana fihi raayaat raayixat eh, kristan walciyaadu billah <coughs> dadka qaar mogta yataafaruun iskaga taafurayaan weliba qorka kudhex jira aada ugu dhex jira <coughs> nabi ciisena alayh salam maad dhehaysaan nabigeena allahuma sali wasalim baad dhehaysa a ah, sala allahu aleyh wasalam baad dhehaysa isku raacinaysaan labo ya wasalaamun ala cala almursaliina wasalaatu ala mursaliin wasalaamu ala mursaliin wasalaamu ala mursaliin nabigeena maxaa lihi saluu alayhi wasalim alla isku daray allah isku daray cishaadaad <clears throat> dayib waxaani marka waa loo duceynaya an yadcuwa lilmucطi inuu duceeyo fayaqul waa ka ducadi aajaraka allah ilahi ha ka ajirsiiyo fi ma acطayta wixii aad bixisi wa baaraka laka ha kuu barakay fima abqayta waxaad reebatay wa jacalahu ha kuu yeelo laka adiga wixii aad bixsatay dahuuran kuku dahiro oo dembiga lagaga dhaafo saasa ugu ducinaya duco macaan wey wa min shuruudi اlijzaa'i gudidda zakada ay kaa gudmayso ay kaa asixayso shuruuddeeda waxaa kamid a niyatu niyada kamid a inama amal zakada waa camal inama alacmaalu biniyad wey marka fayanwi wuxuu niyoonayaa cinda daafici cinda dafci bixinta agteeda markuu bixinayo ilalfaqiiri uu siinayo niyoonaya a ah, markuu bixinayo ayuu niyoon a ah, oo in zakadiisii waajibkeed uu bixinayo qalbiga ku qabsanaya <coughs> aw idafci ila lwakiili ana hadihi zakaatu maali intaa idinka qaarkood nusuda ma qorayso ah, ama isagiiba u niyoon waxaa dhici karta wakiil inuu bixinayo oo qof wakeelata qofkaasaa ku niyoon aw idafci ila lwakiil marka wakiilka loo dhiibayo ama wakiilkiiba uu dhiibayo labada wa kasta aw dafci dhiibitaanka laba wakiil u dhiibayo niyanaya wakiilkiiba wuxuu leya xoolahan qabo zakadeedi way iga bixi marka niyadiibuba raacinaya ana haadihi waxaan zakatu maali xoolahayga zakadoodi weeye ayuu niyoonaya fa idaa nawaa hadduu niyoodo almaaliku kii maaliga ah xoolaha iska lahaa lam tajib ma waajibayso niyat lwakiili wakiilka niyadiisu cinda dafci marka uu wakiilkii wax bixinayo adaa marka hore sii niyooday wakiilkaadi markuu bixinayana inuu niyoodo waajib maaha wain wakalahu bniyati wa bidafci jaaza taas kule intaa idima qoror soo ma wain wakalahu hadduu wakiisho biniyati adi saaxibu tashiil miya saaxibu tashiil saibu tashiil qoray wain wakalahu biniyati niyad iyo wabidafci buu iskugu daray jaaza way banaanta a wuxuu wakaashay inuu u niyoodo iga kala bixiyo biniyati wabidafci labadaba manaa wuxuu yidhi waxaan ku wakaashay inaad iga niyooto zakadaydi igana bixiso od fuqarada ugibiso inaad iga niyooto igana bixisaan ku wakaashay bu yidhi markaa markaa wakiilka laga rabaa inuu niyoodo wa in wakalahu hadduu maaligii u wakiisho ninkii wakiilka ahaa biniyati niyadiibu uwakiishay wa bidafcina waa u wakiishay inuu bixiyo jaaza labada wa banaanta wayundabu waxaa la suneeyaa lilimaami imaamka waxaa loo suneeyaa an yabcatha caamilan inuu diro qof caamilahoo shaqaynayo oo musliman muslima xoran xor ah cadlan caadil oo lagu kalsoon yahay faqiihan cadaaladda de waxaa weeyaan waa qof muslim oo mustaqiim inuu yahay toosan wey ayaa loo jeeda si wanaagsan oo maamulka si fiican u maamulayo taswiya khayr si wanaagsan uqaybinayo xoolaha wa lilimaam an yabcatha caamila inuu bixiyo musliman muslima oo dhan zakaa soo aruuriya xoran xor ah cadlan caadil ah, faqiihan fahansan oo yaqaana fi zakaati zakadana faqiih ku ah hayra haashimiin reer banu haashimna aan ahayn mualabiyin reer bani mualibna aan ahayn ah, labada qabiilla ma aha haashimi waa qoyskii nabiga alayhi salaatu wasalaam mualibna way wada dhasheen oo laba walaala kala dhashay ah, marka haashimigaas nabiga waa diiday wuxuu yihi ina laa taxilu lana sadaqa zake xalaal noomaha inama hiya awsaakhu nnaas limuxamedin walaa liali muxamed zake ooma banaana mualabiintana nabiga waa kudhihi jiray inamaa banu mualib eh, eh, kal bani haashim oo kale bani haashim oo kale ay lamid yihiin Ah, inama bn mطlb bnu hashim sawa oo shay un waaxid marka eh, wixii ka xaaraana bnu hashimka bnmطalibkana xaaraanka ah ayib zakada waa awsaaq الnaas marka ayaga waxaa la siin jiray khumuska la siin jiray khumuska haniimada ayaa la siin jiray oo ashrafu maa yakulhu اlinsaan ah ugu xalaalsan ugu sharaf badana walidalika nabig dhihi jiray jucila risqii inamaa eh, jucila risqi taxta dil rumxi a ah, waxa ugu xalaalsan wey wa muطalabiyu labadaa lama sirayo waxaa lamida ah mawlihi mawlihii nabiga alayh salaam iyo mawla bni hashim iyo walidalika mawla qowmi min anfusihim mawla qowmi min anfusihim naftooda kamid yihi wayajibu waxaa waajibaya sarfu zakaati zakada in la qaybiyo oo la sarfiyo ilaa thamaaniyati asnaafin sideed qolo sideed sinfi oo qur-aanka lagu sheegay likuli sinfin sinfi walba waxay leeyihiin thumunu zakaat zakada sideed meeloo meel sinfi walbaba thumun bay leyihin waa siban yihin ilane sinf walbaba thumun ayuu leeyahay oo reebi doonaa ninka caamilka ah haddii ujradiisa ay isbedesho dayib ama ay khilaafsan tahay sideedda sinfi marka waa xoolahana wada leeyihiin nin walba maxaa kuso hagaagi thumun baa kuso hagaagi marka shaksina lagama hadlaya sinfi baa laga hadlaya fuqara waa hal sinfi masaakiin waa hal sinfi caamiliin waa hal sinfi qola koox wey sideeddii buu ku tirin rabaa marka iyo tilmaamahoodii <clears throat> axaduhaa sideeddaa sinfi mid koowaad waxaa weye alfuqaraa fuqaradii wey ayagaa lagu horreysiiyey ayaa ugu baahan dhabarkii baa jabay gaajo darteed faqriga dhabarkaa la dhahaa faqaarka waa dhabarka ya hmm. sabcata asnaafa wayujibu sarfu zakaati ila thamaniyat asnaaf wey qur-aankii baa saana leh axaduha alfuqaraau midka koobaad waa fuqaradii walfaqiiru faqiir man qof baa la yihahdaa laa yaqdiru aan karayn inuu awood ulahayn calaa maa yaqacu wixii dhacaya mowqican meel min kifaayatihi baahidiisa asaga kaafinaya wixii kaafinayay wixii kaafinayey maba haystaba maba kari kara ma keri karo hadduu u baahnaa maanta laba boqol oo shil u baahnaa labaatan shil meelahaas ka haystaa wa cajaza wuxuu ka cajizay can kasbin kasabna waa ka cajizay yaliiqu bihi u cunama shaqo sharaf leh oo uu ku shaqaysto oo wax ku helana uu ka cajizay awood oo ma leh ama maba heli kara waa soo waaye faqiirka waa lala gaari aw mase shaqalahu waxaa ka mashquuliya alkasbu inuu shaqaysto can ilishtigaali inuu mashquulay iyo ku mashquulidda bicilmin cilmi uu ku mashquulsan yahay sharciyin sharciga cilmi sharci uu ku mashquulsan yahay taasaa ka reebtay cilmi sharcigana waa cilmu kitaabi wasunna waa cilmiga aad wax ku fahmi karto xalaasha iyo xaaraanta aya waa l cilmi sharci walidalika qaarkood waxay dhaheen naxwole kuma jirto meesha naxwole iyo sarfiley kuma jiraan ayay qaarkood dhaheen lakin laskaga daro wasail wasail umuuri kalmaqaasidi wasail umuuri kalmaqaasidi ayaguna naxwada waxaa loo socdaa qur-aankii sunada lagu fahmi rabaa meel kale ma sii jirto can ilishtiqaali bicilmi sharciyin buu kaga mashquulay cilmi sharciga inuu barto ayuu shaqaysigii kaga mashquulay kaa waa la sinayaa dan weyn buu islaamka u hayaa fard kifaaya ummadda kale ay ku dambaabi laheed ayuu ka saaray oo ka qaaday in dainta la barto oo lagu takhasuso waa fardulkifaaya wixii waajibaad iyo usuuludiin iyo mabaadida caamka ahe loo baahan yahay waajibaadka ku tacaluqaanna waaba fardulcayn saa u leeya saa u leed inaad barato in lasii wato kutubta lasii akristana fardu kifaayo wey waa in ummadda laga helo dad culama ah fuqaha ah mujtahidiinah wax ummadda wax kala saara marjic noqdo loo soo noqdo oo fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ay ku caddaato ilaa ayaddaas xaggee loo lala aadi meel loo noqdo hadii la waayo dadka dhan ay xamaalata noqdaan fain shaqalahu hadduu ka mashquuliyo can itacabudi cibaado shaqalo waxaa ka mashquuliyey takasubkii iyo shaqaysigii can itacabudi cibaadadii baa ka mashquulisay faqad oo keliya faqada qaar oo boqoray yani inuu shaqaysto waxaa ka reebi cibaada waa nin iska caabid ah zaahid ah masjidka iska dhex fadhiyo tus wuxuu wareejinayo wardinayo fa laysa bifaqiir kaa faqiir maaha ilahi adaan caabud dantaanaan qabso ah. inakum lataclamuun ana asamaa laa tumdiru dahaban bu yiri cumar radi allahu canhu niman masaajid dhex fadhiyo arka xilli la shaqaysanayo oo ummaddu ay xamaalanayso markaas waxaad ogtihiin samadu inay dahab ayna da-aynin halka haddaad fadhida dahab kuma soo da-ayso marka shaqadaada iyo dantaada war walba inaad adi u taagnaato haddii wax kasii muhiimsan oo cilmi dalab iyo waxbarashaha inaan ahayn waxaa weeye cibaada waa inaadan dhihin falaysa bifaqi midda kale shaqada cibaadada ma reebayso adoo shaqaysanaya cibaadaysan karta yaa kaa reebi walaw kaana lahu maalun hayb xoolo maqan haduuleeya qofka bimasaafati alqasrina u jira ucdiya waa la siin ninka xoolu lahaa magaaladu usoo dandanaystay xoolihii ba meesha wixi baa ka go-ay sahaydi magaalada baadiyaha lakin xoola u jira meel masaafat alqasri oo hadduu qofka u safro salaada lagu gaabiyo masaafat alqasri waxaa wey salaada lagu gaabiyaa safarkii wey siddeetan iyo shan kilomitr meelahaas ucdiya waa la siin ninkan isagaa xoolahadi baa meeshan daaqay la dhihi maaye waa la siin wuxuu reerkiisa ku gaadho wain kaana mustagniyan haba ahaado mid deeqtoon binafaqati man wain kaana mustaqniyan mid deeqtoon hadduu yahay binafaqati e, man talzamuhu nafaqatuhu qof nafaqadiisa ay ku laazimayso min zawjin waayri wagariib fala in kaana qofku waxaa wey mustaqniyan waa faqiir laakiin wuxuu ku deeqtoomay binafaqati man qof masruufkiis iyo biilkiis talzamuhu ay ku laazimayso nafaqatuhu nafaqadiisa qof kale ayaa biilkiis ilaahay u saaray oo nafaqadiisaba dusha laga saaray min zawjin zawjkii oo kale wey zawjkeedii baa gabadhan u taagan oo wax siinaya ana xoole melihi bay leedahay laakiin waxeeday u baahneed o dhan maxaa u baahan tahay maskankii iyo malbaskii iyo mabiidkii iyo madcamkii iyo mashrabkii o dhan waa loo kafaalo qaaday maxaad cuni maxaad cabi maxaad xidhan nin baa ilahay dusha ka saaray ama qaraabo weyaan aabihii wiilkiisii baa ushaqeynaya oo xoolo siinayo wax walba u haya inuu dho zakaan soo aruursani ma ah falaa ka asaga ah zaka lama siinayo wathaaniya almasaakiin qolada labaad wey sideedda sinfee lagu tirinaya masaakiin baa la yihahda kuwaasay ka yar hooseeyaan ayago laftigooda waa tacbaan halkaas iska fadhiyaan wlmiskiinu man waa qof wajada helay maa yaqacu wax dhacaya mawqican meel min kifaayati wax kifaayadiisii ku dhacayo haysta walaa yakfi lakin kuma filno meel way dhinac way ka awdeysaa baahidiisi dhinac way ka awdi waxaan u haysto laakin kuma wada filla hadduu xogow soo helo boosho soo helo ma haysto koosaartii ku koosaaran la ma haysto ah. toban shilin hadii boqol shilin hadduu u baahnaa wuxuu haystaa soddon buu haystaa ml ama afartan buu haystaa mithla an yuriida waa inuu doonaayo khamsatan shan buu rabaa shan dirham ayuu u baahan yahay oo ku filan fayajidu halaaثatan saddex buu heli aw arbacatan ama afar fayata fayatii fiihi waxaa ku imaanaya oo la marini maa qiila fi lfaqiiri wixi faqiir lagu yiri ayaa la marin isagana waa inuu faqiir maxaan idhi waa inuuna kasban karin ama kasabkii uu ka mashquulinayo dalab sharci hadduu cibaado ka mashquulinayona falaa la taala sagana maskiinkii a cibaadada hadduu ka mashquulinaayo shaqaysigii falaa yaati fiihi maa yaqiila fi lfaqiir wa yucda alfaqiiru faqiirkii waxaa la siini iyo walmiskiinu miskiinkii maa yuziilu xaajatahuma xaajadooda iyo baahidooda wixii zuuliya min cuddatin qalabkay ku shaqaysan lahaayena a qofka wuxuu kuleyahy ani baahi baa lakin harqaan aqaanaa harqaan baa loo gadi a kombyuutarada kushaqaysan ra kombyuutarada la siini oo kushaqaysan la dhihi beeraley maana lakin qalabka ku shaqaystan lama haysto dhismadaan aqaana lakin qalabka aga maqan min cuddatin baa la siin yaktasibu biha uu ku kasbado wax ku shaqaysto ow amase maalin xoolo yatajir bihi ku tijaaraystaba hadduu beshari tijaaro ishaas ubaxsan tahay xoogo dhaqaala la siinaya calaa xasabi maa yaliiqu bihi wixii hadba u cunama asaga ayaa la siinaya fa yatafaawat dadku way way iskhilaafsan yihiin beelal jawhariy ka jawharta iyo dahabka iyo waxaa gada iyo walbazaazi ka dharka gada wa bayna albaqaali ka kaatiinlehe ee eh, kaatiinka iyo goyooska yararka iyo waxyaalaha gada biyaha iyo eh, cuntada iyo qudaartii gadaa baqaal ah, la dhahaa baqaala la dhihi tukaan kara wa kayrihim dad saasay isku khilaafsan yihin marka qof walba wixii ku haboon baa loogu kaalmeyn oo wax u tari kara ayaa la sinaya loo dhiibi inta farqabsi ka dhigo in laakiin intaad boqol kun aad soo sarrifto laba laba boqol laba laba boqol dadka ugu qaybiso waxaas wax macnaha ma keenayso ummadda uma rabta weligood inay faqiir ahaadaan ay ku kor taagnaadaan zakadii kastaba haddii toban qof faqirig laga saaro oo tobankii qof oo sarik soo wareegaba ay zakada qayb ka qaataan dadku faqriga ka bixi lahaayeen tujaarta qaarkood waad yaabaysaa way soo sarrifanayaan waa lasoo sarrifani markaasa dee dadka waxaa loogu qaybin shan boqol kun kun shilin laba laba boqol waxna loo qaybinaya berrina bil kadibna waa agaajaysan ama todoba toddoba bil kadib waa agaajaysan yahi xooga kusanbaa la siini waxaa leeyahy nin kasbo asalka ila zakada waxaa loo jeeda waxaa wey sadu ramaq maaha in qofka nafta lagu celiya maha waxa loo jeedo waxaa weeyaan in dadka faqriga laga saaro wey baahida qofka laga saaro ummaddu ay noqoto ummad shaqaysata wax qabsata takaaful ijtimaaci wey mujtamacu inuu si fiican isku kaafiyo oo nin walba ninka kale uu haddana qaataa la rabaa adi midka markaa qaaday kan hooyadiibu qaadi aabihiibu qaadi carruurtoodu qaadi kuwo kale u waxaan dalabulcilmigu wax u tari qeyb buu kasoo gelaya lakin inaad keligaa un qani ahaato oo wax yar un aad qaqaybiso waxaa wey adna dadka maada deeqin ummadin waxba ma yahtarin wixii a xirfadaasaad ugu kaalmeynaysaa iyo wuxuu qabsan karo shaqaysan karo tijaaradaad ugu kaalmeynaysaa sidaasaa lagu wadi haddii wa waxaasoo dhan qabsan karin oo nin daalibulcilmi iska fadhiya meel u yahay on aan maaratay eh, holaha geli karin ama uunan xirfadaadaasoo dhan ba una aqooni see la yeeli waa kan fain lam yaxtarif hadduunan xirfad iyo aqoon iyo shaqaysi unan dabar u haynin oo aqoonin ucdiya waxaa la siinayaa kifaayat alcumri sanad cumrulqaalib cumrulqaalib wax ku filan baa la siin limithliha asagoo kale asagoo kale cumru qaalibkiisa sitiin sabciin sana maqaad jirtaa soddon jir baan ahay maqaa kuu dhiman soddon sana kala kudhi soddonkaas sano iska biilo akoontaa lagu shubi kafaayat alcumri algaalibi limithli asagoo kale taa waa qowl qowlka imaam nawowi uu rajaxay wey intaa dadka la siinayo wa qiila waxaa lidi kifaayata sanatin sikadii baa soo noqnoqone hal mar un yaa lagu sii deynin kan keligiise sanad wax ku filaan laha la siiyo kifaayata sanati sanad wa ku filan faqad oo keliya yaa la siinaya kabil kabil macqaa kugu fillaan kara bishii ku dhufo a sanad ku dhufo intaas soo maaha intaasa la siin waa de xoolihi ade xoolo badan yihiin wey xoolo badan oo zakaa lahaya ama dowladdii baaba mausha uqumaysa o xoolihii dadka soo aruurisay wa haadaa marka laleeyahy dadka xoolaha laga dharjiyo mafruudun waxaa lagu qadarayaa ay ku taagan tahay maca katrati zakaati zakada markay badantay marka leeyahay quutulqaali waxaa la siinayaa cumrulqaali baa la siinaa ama sanad baa loo koota lagu shubi ama beecshiriya tijaaro fara badan baa horta loo gelini xoolii markay badan yihin wey maca kathrati zakaad zakada hadday badan tahay wa kaana almufariqu ah, wlmufariq waa ini qor a wa kaana almufariqu ka qaybinayana uu yahay alimaamu imaamki aw rabulmaali ama waa ninkii xoolaha iska lahaa wa kaana almaalu kathiiran xoolahana wa badan yihin marka laleeyahay intaasoo xoolaa la siinayaa imaamkii baa shaqada quba dowladda xoolada waa badanta xoolaa ummadda laga soo aruuriyey way suuroobi kartaa fuqarada in xoolo badan la siiyo markaas ama meer rabulmaalkii xoolaha iska lahaa baa yaa qeybinaaye xoolihii baa badan wa kaana almaalu kathiiran marka markaa laleeyahay sanad wax ku filan baa la siini ama cumrulqaali baa la siini xooliha badan ama dowladdii baa howsha utaaganba howsha utaaganba wa ilaa haddayn sidaa jirin oo xoolihii imaam uma taagnaa ama maaliga xoolaha iskale xoolihiisa intaas ma sii dhanna in yar buu haystay fa kullu sinfin sinfi kasta falikulli sinfin sinfi kasta oo sideedi kamid a ah, athumnu xoolaha la hayo sideed sideednimada meel baa la siin kayfa kaana intay u gaadhaba intay u gaadhaba kayfa kaana suu ahaadaba maxbaa aad ba isku khilafsannahay meeshan ah. ya intaa maay intan un bay lamid tahay ah, ah, dadki saas arrintaaba saas ima imaa bay iskaga jirtaaba ah, hadduu yahay imaamkii wax qaybinaayo imaamka markaas xoolahaas waa bixinaya ama rabulmaalki waa qaybinaayo wakaana maalu katiiran wailaa hadday labada midna dhicin imaamkii xoola ma qaybinaayo rabulmaalkii baa qaybinayo waa yaryihin xoolihiisi falikuli sinfin athumunu kayfa kaana su ahaadab athalithu sinfigii saddexaad ee sideeddii sinfi kamid ahaa alcaamiluuna kuwa shaqaynaya wey ee zakada soo aruurinaya ushaqey utaagan wahum caamiluuntu aladiina waa kuwa yabcathuhum limaamu imaamka muslimiinta uu dirayo imaamka waa ninka ummadda hogaamiya la yidhaha imaam salaaduu imaam ugu yahay shu-uun lxayaat iyo shu-uun masaalix alcaam umuraha dhan buu imaam ogu yahay marka imaamka waa ka weya kii salaada alcaamiluuna wahum aladiina yabcathuhum limam diray kamaa taqadama saan soo maray waxaan soo marray imaamku inay fiican tahay inuu daro dad saacia ah oo zikada soo arurinay isagana xoola lagu wareejiyo fa minhum saaci dadka marka u taagan caamiluun baa korka laga wada dhahaa laakiin muhimaadkoodaba si ayagaa sii qayb qaybsami minhum waxaa ka mid ah saaci mid u socdo oo zakada aruurinteeda u taagan walkaatibu mid qorayo oo karaari oo wixii lasoo dhigayba meel xisaab xir ku sameynaya walxaashiru mid xoolahii soo aruurinayo dhinacay dhinaca ka taagan lood iyo geeli oo celinaya oo jamcinaya oo meesha laiskugu keenaya walqaasimu mid marka hala qaybinay u taagan oo qeybta yaqaan intaas caamilin bay soo wada geli fa yujcalu lilcaamili caamilkaasi shaqaynaya waxaa la siin athumunu sideed meeladoo meel baa la siin hadday marka afraad yihiin afraaddaas humunkaa loo qaybin shan nin baa ka wada shaqaynaysa soo maaha humun baan usoo hagaagay marka xoolihii zakado dhan sideed loo qaybay meesha sideed baan usoo hagaagtay meesha sideed boqol kun yay noqotay boqolkaa kun idinkaan idinsii qaybin marka afraaddaa loo sii qaybin saas wey macnaha fa yujcalu lilcaamili humun horta humunka guud baa la siinaya fa in kaana thumunu hadduu humunku yahay <clears throat> ilan xoolihii asnaaftii baa sideed ahaa sideed hadday yihiin xoolihina sideed baa loo qaybini fa in kaana thumunu sideed meelahoo meeshaasi la siinaya hadduu noqdo akhara mid kaba badanba min ujrati ujradiisi dadka shaqaalaha waxay ku shaqeeyaan maalin ay ku shaqeeyaan wax ka badan bayba noqotayba thumunki baa ka badanba radda alfaadila inta dheeraadka kaa ujradiisa waa celinaya calal baaqina kuwii haray buu ku celinaya a isagoo kale wuxuu ku shaqeeyaa maalan toban kun xoolihii uma markii la yiri waxayba noqotayba soddon kun bay noqotay labaatanka kale kubcooda baa le dadka kale toddobadii sinfiya kale radda alfaadila cala albaaqiin wain kaana hadduu noqdo thumunkii aqalo mid ka yar oo ka hooseeya wuxuu ka hooseeyaa ujradiisi intuu isaga qaban lahaa oo ku shaqaysan lahaa xoogiisi buu ka hooseeyaa kumila lahu min azakaat zakada looga dhamaystiri kumila min azakaati ay lahu min azakaat zakada looga dhamaystiri wuxuu ku shaqayn jiray isaga soddon kun buu qaadan lahaa hadduu ujrada caadi u shaqaysan lahaa humunkiina toban kun bay noqotayba labaatan kun baa zakadii loogaga daraya waa loo buuxini ninkan xaqiisa in hoos looga dhiga lama rabo wuxuuna lahay inuu qaatana ma aha haada idaa faraq alimaam marka arrintaa laleeyahay caamiliin iyo laga hadlaayo waa markuu imaamku xoolaha qaybinayo yani hada alamar fi masalati alcaamiliin ku saabsan idaa goortii weeye faraqa alimaamu imaamku uu howluhu xoolaha qaybinayo wey fa in faraqa almaaliku ninka xoolaha iska iskalaha haduuba xoolihiisa asaga qaybsana qaybinayo qasama in kaana faraqa almaaliku maaliga hadduu xoolaha qaybinaya qasama asagaa qaybini wasaqada alcaamilu caamilka waa dhacay xoolayga anigaa leh anigaa gacanteyda ku qaybsan muyo nina uman baahniba marka caamil meesha ma yaallo ma joog ma taagna ah, qasama alaa sabcati asnaaf ah, wasaqada alcaamilu sax wey taasaa saxa qasama calaa sabcati asnaafin sideed sinfi iyo e, e, ahayane toddobadii kale u qaybinaya marka toddobadii kale ayuu uqaybin mm-hmm. ya susiila rabi maha haddi hadduu taajir yahay soo kabro sooma shaqaysan qofka soo taajir so xoolo ma shaqaysanaya marka hadda wuxuu ku qaadanayaa faqiirnimo ma wuxuu ku qaadanaya dadka dad fuqara wada aha maaha sideetan sifi fuqara ma wada aha a ah, faqiir iyo miskiin labada bisa xoolalaanka ah inta kale shardi maba ahaba shaqada ku qaadanaya a ah. a ah, tijaaradiisi iyo holihiisi o dhan buu xidhay marka ummaddu haddu ushaqeynaya marka wa in wax la siiyaa fain faraqa almaliku qasama wuxuu uqeybay sabcata asnaaf fi sifi wasaqada alcaamilu caamilkii waa dhacay markaas alraabicu sinfiga afaraad sideedii baan ku jiraa almualafati almualafatu quluubuhum waa kuwii quluubtooda lasoo dumaayey muslimiin weeye laakiin xoogu iska dhowdhawa isku toosnayn hadda islaamkii soo galay meelaha fifiirinaayo wey oo laga yaabo taradud iyo inuu ku jiraba almualafatu quluubuhum quluubtooda kuwa lasoo dumaayey fa in kaanuu hadday yihiin kufaaran gaalo lam yucduu la siin maayo walaa walaa n walaa walaa yuncama calaa dalika lahum mhm. lam yucduu lama sinayo markaa cumar radi allahu canhu waktigiisi waa diiday xoolana siin mayna bu yidhi ama islaamnimada ku sugnaada ama taga baahi bay ahayd waktigii nabiga alay slam baahi baa keentay islaamkaa yaraa dadka ayagaana waa loo baahraa hadda baahi ma taalle dan haddii islamnimada igu jirtana ku jira haddii kalena dantiina qabsada ah. waa ijtihaaday radia allahu canhu wa ardaa haddii laakiin gaalo yihiin waktigii nabig alay salaam waa siin jiray waa siin jiray kuwa un Eh, gaalo iska ahaa safwan eh, bn umaya oo kale iyo markii maka la qabsaday dadkii gaaladahaas muna islaamay qaswatu xuneyn markii laskugu ah, xuneyn la tagay oo jeceraano xoolii laskugu keenana dadku boqolka siiyey buu ahaa ah. marka marka dambe waa soo islaameen oo islaamnimada de xoolaha qofki markii la siiyo qof qof wax garanaya ixsaanka wuu fahmi waa iska soo islaamay marka fa in kaanuu kufaaran lidalika intuu midka intuu xoola nabiga alay slam in ka badiyo qabiilkiisi tuuta wuxuu dhihi jiray ina maxameda yucdi cadaa laa yaksha alfaqra inaan faqri ba ka baqayn xoolihii siismadiiu siinaya kaale xoola doonta iyagoo xoola raadisa oo islaan raadis ahayn ayay imaan jireen marka de xoolaha la siiyana islaamka ka jeclaan jiren wax walba mm. almualafatu fain kaanuu kufaar haddii gaarin lam yucdu la sii maayo wain kaanuu maanta islaamka wuxuu ubaahan yahay tayo ubaahan yahay tira uma baahna taya ayuu ubaahan yahay intii hore eh, oo hagaagta inta kalena ha sii islaamto oo islamka hala faafiyo laakiin waxaa la raba waxaa weeyaan ummad qumanoo tayale inay noqoto haddii marka uu gaalba yahay waba hadduu muslim yahay <clears throat> waa la xoojinaya gaar ahaan dee dadka intay soo islaamaan dhulka kusoo dhacaya ee la handadayo islaamnimadooda lagu handadayo ee dhibaato badan loo geysanayo ee laga yaabo in xuquuqdooda iyo waxooda dhan meel laga dhacay dadkaasi si gaara ah in loo ogaado wey fa in kaanuu kufaar hadday gaalo yihiin lam yucduu wain kaanuu muslimiin haddii ucduu waa la siin waalmu'alafatu quluubuhum baa lagu tilmaamaya tilmaantooda waxaa weeyaan qowmun waa qolo almualafatu <clears throat> quluubhum ma ku jirte qowmun qolo wey ashraafun sharaf leh yurja loo rajeynayo xusnu islaamihim islaanimadooda inay fiicnaato ayaa la rajo looga qabaa <clears throat> o islamka soo galay <clears throat> inuu xoogaysto islaamkiisii oo fiicnaada rajo laga qaba oo islamka wax u tara hadhow aw islaamu nadaa'irihim ayagoo kale wixii lamidka ah inay soo islaamaan oo ninkii madaxda ama taajirka ama muuqaalka marka soo islaamo saaxiibadiisna way soo islaamayaan oo oh, mase waxay soo aruurinayaan zakaata zakada soo aruurinayaan min maaniciha kuwa diiday biqurbihim bisababi qurbihim dhawaasha u dhow yihin darteed <clears throat> kuwa zakada diida <clears throat> yay madax u yihiin oo awood bay leeyihiin oo zakadii kaas kasoo aruurin ah, zakadii kasoo aruurin karaan marka haddee nin xoolo badan kuu keeniyo zaka badan kusoo aruurini keligii inaa wax siiso dhibaato kuguma aha asagaad wax siinaysaa si wax ka badan oga hesho aw yuqaatiluuna cana <clears throat> way naga dagaalamayaan xaggeenna iyagoo inaga xaggeenna ka dagaalamayo difaac noo ah garab noo ah caduwan cadow bay la dagaalamayaan cadowgaasoo yuxtaaju loo baahan lahaa fii dafcihi in laiska difaaco ilaa mu'anatin dhaqaale thaqiila culus a cadow haddaan inaga aan ku baxan aan dhaqaalo badan iyo xoog badan ku bixin lahayn ayaa isaga haddaan wax iska siina naga kaafin naga kaafinba alkhaamisu qolada shanaad alriqaabu waa kuwa riqaabka la yihahdo kuwa la qoor xoreynaya wey wahum lmukaatabuuna fa yucduuna maa yu-aduunahu waaa ka ya ke alkhamisu ah. haalimun waa kuusoo socotaa annaga noo so dhawa saadis saadis saadisan wey ta lixaad wey dayib alriqaabu wahum riqaabka mukaatabuuna waa la dhahay almukaatabuuna asaa kugu tilmaamay kuwa la kitaabeeyey kitaabada waxaa weeyaan inay heshiiyaan sayidka iyo addoonkiisa xoola ku heshiiyeen haddii xoolaha uu keenana uu xor noqdo xor noqdo ah, fakatibuhum in calimtum fiihim khayra haddii loo arkay inuu qofkan uu wax qabsan karo oo wanaag lagu ogyahay waa la kitaabinaya wahum lmukaatabuun fa yucdawna waxaa la siini maa yu-aduunahu waxay iskaga gudaan kitaabadii oo iskaga bixiyaan wixii lagu lagu qor xoreeyey waxaa ayadana lamid ah oo culamada qaar ay ka hadlayaan in hadduu addoon yahay addoonkii laalinta lagu bixiyo laga soo gado qofka haystay saa lagu xoreeyo marka fa yucdawna maa yuaduunahu in lam yakun macahum haddayna macooda ahayn maa yuaduuna waxay iskaga bixiyaan haddayna haysanin asaadisu qolada lixaad alghaarimuuna waa kuwa daymoobay dayn ba yay qabaan oo dayn baa lagu leeyahy fain in karima hadduu daymoobo liislaaxin liajli islaaxin heshiisiin dad uu heshiisiinaya darteed ayuu dayn ku dhacay oo dayn qaaday bian istadaana waaba inuu daynaysto daynan dayn buu soo daynsaday litaskiini fitnati damin fitno iyo qalalaaso dhiig ku saabsan oo dad wax iska dilay baa qoladii kala kacsan tahay waxbaan dilayna annagana bay leeyihin in isku hoobtuu ka baqay markaasuu deena xoolo usoo daynsaday uu makti ku bixiyey aw mase fitnati maalin oo maalin fitnati maal fitna maal ku saabsan xooluu naga dhacay ayay taagan yihiin qoladan kuwana waa diidan yihiin markaa zakada laga bixinaya masaalixda caamka ah, wixii saas oo kale ah ummadda ukhidminaya ee fitanta lagu daminaayo in xoolo lagu bixiyo waa arrin wanaagsan wey laga maarmaan wey xataa nabiga alayh salaam qoladii yuhuudda lagu tuhmay saxaabadaha isagaa diyadooda iyo magtooda bixiyey ah, yahuudda nimankii lagu tuumay inay dileen saxaabadaha ninkii saxaabiga ahaa litaskiiri fitnati damin buu u daynsaday aw maalin ama fidno ku saabsan xoolo deminteed buu u daynsaday dufica waxaa la siinaya marka qofkii asagaa waxaa la siini ilaahi xaggiisa xoolii baa la siini walow maca alghina hani ba ahaadee xoolo kaleu leeyahy lakin xoolihiisa qaar kamiduu ummad ku kala xaliyey oo khilaaf taagnaabuu ku kala dejiyey oo ummaddii buu ku kala eh, maslexeeyey waa la siin walow hani ba ahaadee wa in istadaana hadduu sadaynsado linafaqati asaga nafaqadiis iyo wa nafaqati ciyaalihi ciyaalkiisa nafaqadooda usoo daynsaday asaga iyo ehelkiisii buu dayn usoo qaatay dafaca ilayhi wuxuu siinayaa ninka xoolaha bixinayey ninkaasi maca alfaqri hadduu faqiir yahay duuna hadduu qani yahayse maya dayn buu soo qaatay caruurtiisi ehelkiisa kaas waxaa un la siin karaa zakada laga siin karaa hadduu faqiir yahay faqiirnimada daynta ugu xumbaartay waxba ma haysto lakin qani hadduu iska yahay xoolo daynan aqniyada xoolo dayn baa lagu leeyahay kaa asaga la siin maayo buu leeyahy u ah, ool wa in istadaara hadduu daynsado wasarafahu uu ku bixiyo fi macsiyati macsiyo dayn buu qaatay macsiyu ku bixiyey wataaba haddana waa ka toobadkeen ilahi buu noqday subxaana dafaca ilayhi waa siinaya ma dufica ilayhi waa la siini fil asaxi sida asaxa qowlka asaxa ah ee imaam nawowi uu ku tegay waa la siinaya dufica ilayhi fil asax ah, qaad iyo waxbuu cuni jiray oo markaasuu deena qaadki ka toobad keenay haweenkii deena qaadka la fadhiyay deyntuu ka qaadan jiray baa ku dhegay ya y ninkan asaga amankan ah, madax xumaanta usoo duubtay qaab laga qaba bay dheheen sekada lagaga fujinaya sekada la siinaya taaba dafaca ilayhi falaa asaabicu midka toddobaad fi sabiili اllahi tacaala wey ilahay wadadiisa dadka ku socda ee mujaahidiinta wahum lguzaatu waa ragga duulaaya ee duulaan ku jira mujaahidiinta aladiina guzaatkaasoo laa xaqa lahum aan xaq ku lahayn fi diiwaani diiwaanka murtaziqada fi diiwaan murtaziqa diiwaanka mushaarka iyo raatibka iyo dadka salariga qaadanaya kuma jiraan mutadawiciin iska orday wey jeedka galay kuwaa zakaa la sinaya lakin hadday mushaar qaataan oo nafaqadoodii iyo reerkoodii waxo dhan la kafaalo qaaday waxaa weeyaan waajib ay lahaayeen bay gudanayaan waajib kiina xuquuqdoodina waa la siiyey ha shaqeeyaan laa xaqa lahum fi diiwaan kumala kuwan ayaga fa yucdaru waxaa la sinaya maca alqina xataa haddii aqniye yihiin waa la siin maa yakfiin wax ku filan liqaswihim duulaankooda min silaaxin hub ah wafarasin farda iyo dabaabaada ah, wa kiswatin aradbax iyo tuutaa wa nafaqatin masruufa intaba waa la sinaya shaqada ay ku shaqeyn lahayeen ku jihaadi lahayeen ayaa loo tawfiirin gacanta laga gelinaya athaaminu midka sideedaad udambeeya sideeda sinfi ibnu sabiil wey wadada kii alka kii wadada wadada dhashayba wadada loo nisbeeyey ibnu sabiil ina wado wadada marka qaarkood culamada waxay ka qaateen ibnu sabiilka mujtaaska sida hadda uu ku tegey qof socda waa inuu yahay oo wadadii marka ku taagan ibnu sabiili baa sideed sideeda ah. wahuwa ibnu sabiil almusaafiru waa ka musaafirke almujtaazu binana na gudbay na moodaya musaafir na moodaya wey waa socdaa mandheera buu socdaa jidkan uu maraayo soo meesha marayo saadi ka goday waad na moodeysaa horaa la siinaya marka waa soco ayaa laleey inti wixiisi la siiyo oo gaarigi laga bixiyo xoogo faraqa lagu rido kusii qadeeyo cunto meel kusii cuno almujtaazu bina midkana gudbaya wey aw ilmunshiu ama waa mid bilaabaya lisafari safar buu bilaabaya hadduu reerkiisa ka safrayaaba wax uu haystana male safarna waa rabaa waxna ma haysto safartaana fii kayri macsiyati macsiya keyrkeed wey xumaan ooma socdo shay mubaaxa ama wanaagsanba ayuu u socdaa hadduu safarti bilaabaya zakadoo la qaybinayo la kulmay waxaa laleeyahay siya ninkan wuxuu ku safro fa yuctaa waxaa la siinaya nafaqata nafaqa la siin markuuban gaadiidna waa la siin ama wuxuu iskaga bixiya baski iyo diyaaradii iyo macal xaaja baahi maceed hadduu baahan yahay wain kaana lahu fii beladihi wadankiisa uu u socdo maalin xoolaba ha kulahaadee dhulka u socdo xool xooli muxuu ku gaari hadduu banjaran yahay marka xoolahaasi wadankiisaa la fiirin mahaye hadda baahida haysataa la fiirinaya waman fiihi sababaani ninkii laba sabab laga helo wuxuu noqday faqiir haddana haarib ah waana faqiir deynna waa la go'day laba sabab baa laga helay see la yeeli faqrigana ma laga saari deyntan ma laga bixini mise mid un baa le kusoo gaabso kee ku daran waman fiihi sababaani ninkii laba sabab laga helo lam yucda la siin maayo ilaa biaxaddi dadkaa badan ummadda baahida alxaquuq kadiir wey baahida way badan tahay in dhinac kasta lagaa baahi tarana ma socon karto midun baa lagalagaa qaban ama deyntan lagugu haysta lagaa siin ama adigaaba baahane oo gaajaysane cun faqiirnimaa lagu siin ama maxaa lagu siin mid kamida ama haarimki ah, lam yucda lasiima ilaa biaxadda midkood ba wax lagu siin famataa wujidat hadi asnaaf asnaaftaa sideedda ah markii la helo fi beledi lmaali ufiirso fi beledi lmaali xoolaha beledkiisa waxaa la ictibaarin waa beled zakaatulfitriga waxaa la fiirin beledu beledu shas beledu shaksi eh, meesha qofka uu joogo hadday zakatulfitri ay tahay qofka zakatulfitriga bixinaya meeshuu joogu ku bixin laakiin hadday tahay xoolo la bixinayo xoolahaas meesha joogaan baa lagu bixinaya xoolahaas aan la fiirin markay xoolo zakada xoolo tahay xoolaha la fiirsanaya ariga hebel fiiriya looda fiiriya tukaankiisa fiiriya laleeyahy dadka masaakiinta agtaagana ku wareegeysanaya la siinaya haddii zakatulfitri tahay qofkii kor saaran tahay maogta qofkaan la fiirsan ish lagu soo taagi marka saasay u kala dugan yihin wain kaana hadduu yahay famataa wujidat hadi asnaafu sideedan sinfi fii beledi lmaali xoolaha meeshay joogeen haddii laga helo fanaqlu zakata zakadii in la naqliyo la qaado ilaa gayrihaa beledkii meelaan loo qaado xaraamun xaraam wey fuqaradii iyo masaakiintii iyo xoolihii og taagan oo kor tuuran bishii say u fiirinayeen ay u bilatay in la dabamariyo la dhaho meel kala loo tarsfaa garanaya ma banaano walidalika nabiga alay slam wuxuu yihi sadaqatan tuukhadu min agniyaaihim wa ilaa fuqaraa'ihim ayagaa un baa celino xaraam walam yujzihu kamana gudayso hadduuba sameeyo ka gudi mayso ka asimayse ka kala laga rabaa ilaa an yufariqa alimaamu inuu imaamka muslimiinta uu zakada qaybinaya mooyaane falahu imaamki waxaa u banaan annaqlu inuu naqliyo meel kala geeyo marka xoolaha oo idil dhulka uu xukumo o dhan waxay ka dhigan tahay kabeledin waaxid baladin waaxid ninka imaamka muslimiinta dhulka xukumo o dhan kabeledin waaxid wey say u kala daran yihin saa yaqaana marka ah. wain kaana maaluhu xoolihiisa qofka hadduu yahay bibaadiyatin baadiye ayay xoolihii ka jiraan oo mase fuqidat ilasnaafu asnaaftiibaaba la waayey kulluhaa dhammaanteedba bibaladihi meesha u joogo dad iska laban oo dhaqaalo leh ayuu ku dhex jiraa oo qof baahan oo zakadii la siiyaba waa waaye naqala markaa waa naqlin ilaa aqrabi beledin beledka ugu dhow ilayh isaga buu naqlinaya ah, meesha marka ugu dhow buu ku naqlin baadiyu jooga da baadiyaha xoolihiba wada jooga maalan marka waa qaadi oo magaalooyinka iyo meesha baahida ka jirta dadka tugsanaya ay fadhiyaan ayaa la geenaya ama me wax masaakiin u waayey masaakiin meesha ay joogaan u dhow ayuu gaarsiin marka meesha ugu dhow buu ku bixinaya watajibu taswiyatu in la waajiba bayna alasnaafi asnaafti dhexdooda likuli sinfin sinfi kasta meequu leeyahay athumunu thumun buu leeyahy markii la dhaho asnaafta o dhan ba waa wada joogtaa qolo walbaba thumunkooda horta halkaa loosoo dhigi ayaga dhexdooda ha qaybsadaan marka likuli sinfin thumun ila alcaamila mid ka shaqaynaya mooyane caamiliinti kamid ee sakada aruurinay faqadru ujratihi fa yucdaa waxaa la siin kaas caamilkaa qadru ujratihi ujradiisa qadarkeeda baa la siin hadduu thumunka hoos uga dhaco waxaan waa loo kordhin hadduu kor oga batana waa celinayaa intii ziyaadadeed kaasaga marka kuma jiro fa in fuqida haddii la waayo sinfun sifi baa la waayey fii beledi beledkiisi sideedin sifi mid kamida la waayey wax mukaatib layirahda ma maanta jir mukaatibin ma jirta mukaatib ma jiro addoon hadda war xoreeyo leh ma jirto see la yeeli marka faraqa nasiibow nasiibkii kii maqnaa wuxuu ku bixinayaa calalbaaqin inta kale yuu ku bixin marka todobay kusoo fadhiisanayaan toddobay noqon fa yucdaa waxaa la siinaya likuli sinfi sinfi kasta meeshii ay thumun ay ahaayeen asubuc subuc baa la siin subuc iyo thumun yaa badan ya subca badan au malanaya sabca iyo thamaaniya ma ah waxaa laga hadlaya sabca iyo thamaaniya eh, waxaa laga hadlaya waa subuc wey mar kasta oo ay xisaabtan ayada ay eh, cadliga ay sii yaraato ayuu sii badani xoolahu badan waa nis iyo hadda thuluth oo kale nis baa badan likuli sinfi subuc baa la siinaya aw oh, mase fuqida waxaa la waayey sinfaani laba sinfi baa la waayey sideedii sinfi laba la waayeyba falikuli sinfi intii soo hadhay waxay leeyihin asudus asudus bay leeyihin lixmilood meel qof qaadan oo labadii lagu soo celiyey wahaakadaa sidaa ku soco khumus rubuc thuluth nisf yuqalo walba ad faqir iyo miskiin bas ay kusoo harhaan faqir iyo baa loo kala goyn xoolihii a ah, mid keliya la helay sooma kaa keliya iskugu geyn fuqaro basaa joogta carradii fa qasama almaaliku maaligii hadduu qaybiyo xoolihii zakadaha ee lagu lahaa wa axadu sinfi asnaaftii sideed sideedaha mid kamida axaadiisuna maxsuuruun ay yihiin kuwa koobanoo la koobay oo mase qasama alimaamu imaamkii baa qaybinaya zakadii mutlaqan wuxuu aan la kala qaadaynin inay maxsuuriin yihiin iyo hayr maxsuuriin ay yihiin aan la kala qaadaynin wa amkana ayna suurowda alisticaabu in lagu wada camimo xoolaha dadkii oo idilba afraaddii oo idilba likathrati lmaali xoolaha badnidooda darteed wajaba listicaabu in lagu wada camimo waajibi markaa noqonaysaa meesha waxa weeyaan xoolihii la qaybinayey waxaan sidee sinfi baan nidhi hadda sinfi walbaba afraad buu siileyahy aad axadu sinfi wuxuu ka wadaa fuqaro waa hal sinfi haddana maxay sii yihiin maxay sii leeyihin axaad bay sii leeyihiin a ah, toban faqiir bay sii noqon ayagoo korka hal sinfi ka ah oo faqiir ah iyo haddana axaad sii noqon haddiiba xoolihii ay badan yihiin ninkan maaliga uu bixinay ama neahay ninkii imaamkahabaa xoolo badan haya ama ninkan maaligaa xoolihii dadkii sinfiga asagaa ah, dad kooban weeyaan shan qof lix qof wey oo wax kooban oo lawada gaari karo waa in wada siiyo waa in wada siiyo hadduu imaam yahay xoolihii ummadoo dhan gacanta kuwada hayana xataa maxsuurin yanan ahaanin oon lawada koobin on gacanta lagwada tiradooda ayna koobnaanin oon la ogaanin gidooda uwada qaybin giddi u wada qaybin saas ka wadaa ah, fa inqasama almaaliku wa axaadu sinfi maxsuuruuna ay yihiin kuwa kooban tiro kooban weeyaan oo shan iyo lix oo kale aw qasama alimaamu imaamkii baa qaybinaya mutlaqan imaam hadduu qaybinayo xoolo weyn jeebkiisa waa weyn isaga dhaqaaliya umada iyo bankiga ummado dhan bu kufadhiya marka mutlaqan weeyaanoo maxsuur shardi maahe ahe wa amkana waxaase suurooba alistiicaabu inuu ku wada camimo likatrati lmaali wajaba waajib wey inuu ku camimo waajib weyaan weeyaan qasama almaaliku hadduu maaligi qayminaayo wahum dadkii la siinayay asnaafta aaxaadooda ama afraaddii iyo qaybihii kamidana hayru maxsuuriina weeye foqoradii baa carada ka badatay masaakiintii baa badatay wax la koobi kara ma aha wax la wada gaarsiin kara ma aha see la yeli qur-aankiina waa kuu sheegayo asnaaftii waa la sheegay waa kuwan faaqalu maa yajuuzu waxa ugu yaree banaan an yudfaca in la siiyo ilaa halaathati saddex weeyaan min kuli sifin sifi kastaba saddex sinfi walba sadex laga siin fuqaradii baa badatay see la yeeli masaakiintana waa badatay iyadana haaribiintii baa badatay ibnu sabiilkii waa badatay mujaahidiintii waa badatay see la yeelaya sinfi walba waxa ugu yar waa inaa saddex saddex ka siiso saddex qof saddex qof saddex qof leanna waa aqalu jamci aqalu jamci aayadduna jamc bay ka hadlaysaa fuqaraa masaakiin caamiliin mualafa jamc bay ka hadlaysaa waa aqalu jamci halaatha marka saddex buu qolo walbaba ka siinaya ah, ila halata min kuli sanfi ila alcaamila caamilkii shaqeynaya mooyeene fayajuuzu waxaa banaan an yakuuna waaxidan inuu hal ahaado yaa banaan caamilkaso hal qof buu noqon karaa wayundabu waxaa la sunneeyaa asarfu inuu qaybiyo bixiyo liaqaaribihi qaraabadiisi inuu zakada siiyo aladiina qaraabadii ay laa talzumuhum ayna ku laazimayn nafaqatum nafaqadooda qaraabadiisi ay nafaqadooda marka ay baahan yihiin inuu nafaqeeyo ayna waajib ku ahayn kuwaasuu siinaya kuwa nafaqadooda waajib kuaheen waa kuwa aada dhaxalka dhaxalkooda aanan adan aadan ka dhe adan helin casabanima wax ku hesha marka wacalalwaarithi mithlu dalika quraanka ilah ku lehy wacalalwaarithi mithlu dalika marka alqurmu bilqurmi iyo alqurmu bilqurmi qaacidadii wey yacni qofkan xoolaha wuxuu siinayaa qofkan haddiiba hadduu dhinto aad dhaxli hadduu baahan yahayna waa inaad nafaqayso samart haddaada dhexleeno dhexalkiisa aadan lahayn hadduu dhinto tadawuc waad ku siin kartaa laakin waajib kaguma aha hadduu dhintay ila waxba kama dhexasheen marka dadka aadan dhexlaynin nafaqa ku bixinaysid dadka aadan nafaqa ku bixinaynin markay nafaqa ku saarana waajiba aan lahayn sakadii iyo sadaqaadka kaluu kugu leeyay silaturiximkii ba soo geli ha silaturiximkii sakadii waajibkeema soo gelayo silaturiximku soo geli taas waa mid midda kale qofka dee aad nafaqadiisa bixinayso aabahaa iyo ilmahaadi iyo zakada adiga nafaqadooda iyo biilkoodaba waajib kugaba ah, ayadi baahiyiin kugu ah inaad tiraahdo zakadii baan siin waxa ka dhalan nafaqadooda inaad hadhow aad tasaahushaad fududaysato oo tirahdo zaka uma wa wax kale inama heli karo a ah, oo zakawn ku xidho zaka inaad ku xidho tanna taada la diidan yahay marka zakadan dad kalaa sugaaye kuwa nafaqa ku nafaqay kugu leeyihiin waajib bay kugu leeyihiin ah, kafaa bilmari an yudayica man yaquut wabda biman tacuul nafaqadaas si sidaa waajib ay ugu saaran tahay marka zakadana dad kalaa iskale wayundabu waxaa lakin hadday qaraaba yihiin in la siiyaa fiican wyundabu sarfu liaqaaribihi aladin laa talzimu nafaqatu an ku laazimin wn waan yufariqa waa wanaagsan inuu uqeybiyo calaa qadri xaaja baahidoodba intay dhan tahay ayagii baa si kala baahi badan fa yucdii wuxuu siinayaa man yaxtaaju ilaa mia qofkii boqol u baahnaa maala qadra nisfi man qof niskii qadarkiis yaxtaaju u baahnaa ilaa miatay laba boqol laba boqol qofki ubaahnaa iyo boqolk boqolkaa sii baahi badan moogtahay kaa laba boqol ubaaha niskii o kale boqolkia laska siinaya walaa yajuuzu ma banaana an yudfaca likaafirin gaal in la siiyo zakada waa cibaado waa arkaanta islaamkay kamid tahay sadaqadan kale iyo tadawucaadka iyo martigelyada iyo waxa gaalka waa la siin kara haduuna xarbi ahayn waa la siin karaa oo an taburuhum weeyaan ilayhim in biri ixsaan loo sameeyo oo la quudiyo waa iska banaan tahay dhib laakiin zakada lama siinayo waxa cibaadaadka ah oo zakadoo kale iyo adaaxida la gowracayo iyo shaqa kumale gaalo udxiyadan inaad gaalo siisa maaha gaalka dariskaada gasatay bujirka oga soo gad hili maalintaas ah, fayaasiga iyo canjeerada iyo waxsii laakiin zakadan ee xoolahan gawraca waa nusuk ina salaatii wa nusuki bay ku socotaa cibaado wey walibani haashim reer bani haashimna lasiin mahayo laa yajuuz ku xidhanta nimanka reer bani haashim lasiin mahayo awsaakhu naas weeyaan zakadu dad baa dembiga iskaga dhaafaya ayaguna waxaa weeya inamaa yuriduna idacankum risa ahlalbeyt waydiirku tadhiiran waa dad wanaagsan marka bani haashim muminiinta muslimiinta wanaagsan ee nabiga alay slam ku abtirsaday ayagu waxaa la siinaya haniimada khumuskeeda walibanimualib nimanka banimualib layidhaha iyaguna banu hashimkay waa dhashadeenoo cabdimanaaf eh, bay iskugu imaadaan hashim bin cabdimanaaf iyo mualib bin cabdimanaaf iyo cabdishamsi bin cabdimanaaf iyo nowfal bin cabdimanaaf iyo afartaas ilma cabdimanaaf ahaa labada marka xoogo xulafay ahaayeen banimualibka iyo banu hashimkan islaaman waljahiliyata waislaama intaba waliman talzamuhu nafaqatuhu walimanna la mahayo talzamuhu qofka ay ku laazimi nafaqatuhu biilkiisa ka zawjatin zawjadiisi iyo wa qariiban qaraabadiisi waa kuu socodayey zawjadaadi iyo qaraabadaadi adigoo aad biilaysay yaan zakada siini ma dhihi kartid lakin islaantaada zakada waa kusiin kartaa islaantaadaadi xoogow jeeb lah oo boorso wadata markii zakada la gaadho adiga busaarada way kaa saari kartaa way kusiin kartaa dhib male walidalika nabiga alayh isalaatu wasalaam zayaanibti gabdhihii zaynabooyinkaah ee guriga nabiga tegay wuxuu yihi laba ajir baabad leedihinba ah, waa siin kartaan bu sala allah alay waslam nabig alay slam abdillahi bin mascuud islaantiisi ay ku jirta walaw dafaca lifaqiirin law dafaca lifaqiirin faqiir hadduu siiyo qof faqiirahoo baahnaa oo asnaafu zakaadka kamid ah hadduu siiyo zakadii oo ku mahadsan yahay wa lakin wuxuu shardistay an yaruddahu calayhi inuu kusoo celiyo oo sabab min daynin dayn lahu asaga uu kulaha caleyhi faqiirkan a dayn baan kugulaha kaa saari waayey bixin weyday zakaanku siini lakin zakada markaasa kuu siiya ba igu celiya xoolahaygi ayuu shardistay shardi wey adag aw qaala wuxuu yihi jacaltu maali xoolahaygii waxaan yeelay fii dimatika dimadaada saaraayan kugu lahaa zakaatan zaka uniyo ha xoolihii deyntaan kugu lahaa bixin weyday sakaw niyo fakudhu qaada adi lam lam yajuz ma banaana mana gudayso lam yujzi mana gudayso waxa wax jira maaha shardiga isagaa waa baatil waxaa kale oo iyadana aan aan suuragal ahayn qof faqiir ahoo deyn lagu lahaa isaga baa rafaadsanaa deyntiiba bixin lahaa in la yidhaahdo zakadii uu sugayey adii deyntaada ku bax marka taas wuxuu ku leeyahy sheekhu wax banaan maaha tu u eg bu lakin keni haddana wuxuu yidhi wain dafaca ila alfaqiir faqiirkii buu siiyey xoolo biniyati wuxuu niyeysan yahay ka wax bixinaya annahu yaqdiihi inuu iska bixin doono dayntiisi dayn buu kulahaa hoor buu yihi waxba ma sheegin lakin wuxu yhi kol haduu xoolo helo taada kusoo siin doonaa aw qaala wuxuu yidhi iqdi maali xoolahaygaa isii oo dayntan kuulaa iigud gud liyucdiyaka saan kuu siiya zakaata zako niyow daynta isii meel ka keentaba daynta isii zakaa soo socotaan kusiin doonaaye waxaa reebanaysa iska keen aw qaala almadyuunu kii daynta lagu lahaaba wuxuu yidhi acdinii warwaxaysiiniyo liucdiika saan kuu siiya asagay kasoo fushay xaggiisa shardiga waxbaan ku siina dayntaan ka bixin adiga dayntaana qaybanaysiisi jaaza way banaanta inuu siiy marka inuu siiy banaanta isaga inuu shardiyo yirahdo waan ku siin bishardi waa inaad daynta siiso ala didan yihi ama maehe dayn ninkii lagu leeyahay waxba urahaynin la yirahdo daynta ku bax waxaa sax maha walaa yalzamuhu lwafaau bihi walaa yalzamuhu ku laazimi mayso alwafaau bihi yani markuu yiraahdo dayntan isii waan ku siini anigana markaan asiisaan ku siini hadduu saa intuu yihahdo u siiyo inuu oofiyo shardigaasi laazim kuma waa baahan yahay waxba ka waayey marka iska cunaya ah, waxay sii bu yiri dayntii baan ku siini waa siiyey inuu oofiyo shardigaasi laazim kuma walaa yalzamhu lwafaau bihi wasaas wazakaatu lfidri zakaatu lfidrigi fi jamiici maa dakarnaahu waxaan kusoo sheegnay zakaatulmaal aan kusoo sheegnay ka zakaati lmaali zakaatulmaal buu la yahay fi jamiici maa dakarnaah waxaan soo sheegnay maxaa kamid ah tacjiilu zakaad baan soo sheegnay inaan zakadii la hormarin karo asnaaftii iyo sida loogu qaybin iyo in mid walba wax laga gaarsiiyey iyo yaan soo sheegnay waxaasoo dhan caamiliintii baan kasoo hadalay iyo ujradiisii iyo wixii laisku fiirinayey zakaatulfitrina waa sidaa kale iyadaba xoolo weeyaan wixii aan usoo sheegnay zakatulmaalka zakatulfitrigana waa lamid bu kuleh oo zakatulfitri fi jamiici ma dakarnah ka zakaatilmaali bay lamid tahay oo waa la hormarin karaa zakatulfitri sida zakatulmaalka oo asnaaftii baa loo qaybinayaa ama qaar kamid ah ama saddex ugu yaraan ayaa loo qaybini oo shuruudan aan la ogoleen oo caamilkiibaa ujradiisa un la fiirini haddii xoolo la arurinay zakatulfidrig la aruurinayo waxaaso dhan wey kazakatulmaal min gayri farqin wixi on la kala qaadayninba zakatulmaal iyo zakatulfidrig waa isku xukm kuleh falow jamaca jamaacatun hadday koox ay jamciyeen fidratum fidradoodi oy soo aruuriyeen wakhaladuu ay isku dareen oo faraquu hadeen ay qaybiyaan aw faraqa axadun mid kamid aha qaybiya biidni lbaaqiin kuwii kale idankoodii asagoo haystuu xoolihii zakatulfidriga la soo aruuriyey buu qaybiyey jaaza way banaan tahay wa waxaa la suneeyaa sadaqatu tadawuci likuli waqtin zakadii waajibkeedu yaan la taagnaanin sadaqatu tadawuc baa jirta oon waqti baa lahayn xilli kastaba inaad sadaqada sunada ah ee tadawuca ee waajibka aan kugu ahayn inaad bixiso a fi lmaali zakatun fi lmaali xaqun kayra zakat xoolaha waxaa lagu leeyahay xuquuq aan zakada ahayn oo min xaqiha xalbuhaa yowma wirdiha waa ku nabig dhhi alay salatu wasalaam maalinta xoolaha ay imaadaan meelaha xoolaha ay ka cabaan in xuquuq baa lagu leeyahay in laga liso watundabu sadaqatu tadawuc likuli waqti waqti kastaba waa sunno wa fii ramadaana ramadaan markii la joogo wa amaama alxaajaati xaajooyinka iyo baahida iyo markii arrimaha la taagan yahay horteeda wa kullu waqtin waqti kasta oo shariifin sharaf badan wa makaanin makaan kulligii shariifin sharaf badan yaa kadu ay sii adag tahay adana tadawucaasi iyo fadligiisa bisha ramadaan in wax lala baxo oo nabiga alayh isalaatu wasalaam kaana ajwad naasi ila alkhayr u ahaa khayrka ku dadaali jira alayh isalaatu wasalaam xaajooyin baa taagan maanta baahi baa taagan kawaari baa dhacday masaaib baa muslimiinta ku absatay ku dhacday xilligaasoo kale in la bixiyo xoolihii waqti shariifaad joogtaa makaan shariif oo xaramkii iyo meelaad joogtaa markaas aakad walisulaxaay dadka wan wanaagsan ee xoolaha aad siinayso ku cibaadaysan ee ku kaalmaysanaya daacadiiy khayrka waa aqaaribihi qaraabadiisa iyo wa wacaduwuhu cadowiisana minhum qaraabadu kamid yahay wa biadyabi maalihi xoolihiisa ka ugu fiican yaa afdalu fadli badan ah dadka sulaxada wanaagsan qaraabadiisa cadowgii baa kamid a ah, qaraabada kamid aha qaraabadaadu weeyaan waana cadow adgu adigun ku arki karinba sidii xoola maxaa yeelay fi hadihi xaala waxay leeyihiin abcad min ariya ah, inaad cadowaadi xoolo siiso ooda wax weji aad ka lahayn dan aada ka lahayn isagiiba dhib kugu hayo isa siiso de qofkaas waxay tusi inay daacad ka tahay sika bixinta ay maaratay muxaabaad iyo qof hebel waxbuu ii taray iyo ixsaan buu ii iyo inaan ka aheene ilahay dartii inama nadcuu liwajhi illahi inay ka tahay ayaa la fahmi ta labaadde waxay kamid tahay mima yasulu sakhina waxyaalaha siiba cuqdada iyo cadaawada waxbixinta kamida tahaadu taxaabu waxsasiiyo waad isjeclaanaysaane fi da ladi baynaka wabaynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim waxyaala lagu daaweeye kamid tahayb wa biadyabi maalihi afdal xoolihiisa ka ugu fiican lan tanaalu bira ila ilahi subxana watacaala xataa tunfiq ma tuxibuun waxaad jeceshihiin marka waxaa qabiilka ahayn adigaba aada jeclaateen in lagu siiyo inaad bixisa ma ahe waxa fiican ayaad bixinaysaa wayaxrumu tasaduqu sadaqaa xaraama bima yunfiquhu calaa ciyaalihi wayaxrumu tasaduqu bima yunfiquhu wuxuu ku nafaqinayo calaa ciyaali carurtiis carurtii oo baahan oo maan dab u shidneen inuu intu uun iska xamaasoodo wixii dadka siisiiyo xaraam wey ibda biman tacuulu buu yidhi nabiga sala allah alay wasalam waxaaba qofka ugu dembi badan an yudayaca man yaquud dadku masruufaha inuu dayaco marka ku bilow ayaga hada ayagana sadaqa wey xaruurtaada inaad wax siisato ood biilato ood reerkaada wax siiso wey wayaxrumu tasaduqu sadaqa xaraana bimaa uu sadaqayso waxa uu yunfiqu ku nafaqeynaya cala ciyaali carruurtiisa aw bimaa yaqdii bihi daynahu lxaal o mase bimaa shayga ama wayaqdii bihi bihi daynahu lxaal dayntiisa xaaladaheede waktigeeda la gaaray ee loo haystay wuxuu ku bixin lahaa inuu sadaqaystana xaaraan wey haddii dayntu muajal tahay oo deen aan muddo lahayn oo muddadiisi aan la gaarin ay tahay ma muddo baan lahayn marka waa iska sadaqaysan karta laakin dayn xaalla oo xilligeeda la gaaray ayaa la diidan yahay <clears throat> wayundabu waxaa la sunaya <clears throat> bikuli ma bikuli ma fadala in sabr ala ala idaacati idaafati ala lidaaqati dheh an waxa qoran ala lidaafati waa khalad idaafa idaafa sax maa sheeg idaaqa saas weye idaaqa bilqaaf saasa saxa ayib wayundabu waxaa la suneeyaa bikuli maa fadala wixii isaga dheeraadka ka ah oo dhan inuu sadaqaysto inta markaa u baahanya ma wixi kale sadaqaysto in sabra hadduu ku sabri karo weeyaan cala alidaaqati cariirigaa iyo baahidaa iyo duruuftaa kale ee marka dambe kusoo waajahaysa iyo hadduu arrintaa ku sabri karo inuu iska bixiyaa fiican wixii gacantiisa ku jira iyo shidada culeyska ku haddii uu ku sabri karo oo sida abubakr sidiiq uu sameeyey radia allahu canhu abubakr wixii uu haystay o dhan ayuu bixiyey wayukrahu waxaa la nacaa an yas'ala qofku inuu weydiisto dadka biwajhi illahi wejiga ilahay ku weydiisto waa karaahiyo ama yukrahu waxaa la nacaa an yas'ala biwajhi illahi hayra janna janno waxaana inuu ilahay wejigiisa ku weydiisto ilahay wejigiisa ilahay wejigaada waxaan kaala dalbayaa janna waad dhihi kartaa buu leh laakiin waxaan janno ahayn ilah wejigaada aan kugu dalbayaaye xoole isii iskuma dhigmaan wejiga ilaahay subxaana watacaala iyo adduunye iyo iskuma dhigmaan bu ku lehy wa idaa sa'ala saa'ilu biwajhi illaahi se dadka usoo noqo kaa wuxuu ahaa ilahay markuu baryahayo waxaan jannahayn ilahay wajigiisa kuma weydiisan karo dadka markuu baryayana wa idaa saala saa'ilun qof saa'ila hadduu weydiisto biwaji illahi ku weydiisto shayan wax oo kudho wajiga ilahay baan kugu baryaayo wajiga ilahay wax ku sii kuriha radduhu in la radiyo oo la diido karaahyo wey magaca ilaahay uu sheegay iyo wejiga allah uu sheegay subxaana in lagu xurmeeyo oo lagu lagu ilaaliyo ayaa wanaagsan oo lagu wax lagu siiyo nacam walman <clears throat> walmalnu galabaysi bisadaqati sadaqadii la galladaysto oo la sheeg sheego xaraamun xaraam wey wayubdilu hawaabahaa hawaabkeena way burinaysaa laa tubdilu laa tubdilu sadaqaatikum bilmani waladaa nabiga alay sl sadex buu sheegay ilahay una la hadlaynin oo una fiirinayno dembigooda dhaafeen waxaa kamid ahaa almanaan almanaan iyo almusbil iyo almunfiq silcatahu bilxalif ilkaadib saddexdaa qolo ilahay ma fiirinaayo mana dhaafayo dembigooda qofka manaysiga badan ee galladaysiga badan wuxuu bixiya ba sheeg sheegi waxaasaan kusiiyey waxaasaan kusiiyey iyo midka musbilka ee marada dharka dhulka ku jiida ragga ah ragga eh dhulka ku jiida maryaha iyo midka munfiqu silcada badeecadiisa dhaar un ku kabayo war sidan ma iga dhintid wallahi ana intaa igu joogta wallahi intaas wey wallahi wa fiican yahay ku haya kaas saddexdaas ba ilahi subxaana wa tacaala laa yukalimuhum walaa yandur ilayhim walahum cadaabun aliim walciyadu billah wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed